bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak clى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd taariikhdu maanta waa labaataniyo sideed bisha bishii shawaal kun afar boqol iyo soddon iyo toddoba taariikhda hijriga ah waxay waafaqsan tahay labada bisha sideedaad labada kun iyo lixiyo tobanka taariikhda milaadiga waxaan halka gudagelaynaa ama ka bilaabaynaa kutub dhowro insha allah iska xigi doonta oo ugu horeeyo kitaabkan ama risaaladan in hortaalla dhowr kitaab oo kale ku xigi doona insha allahu tacala oo katimi ka mid ah kutubtii a'immada salafka ridwaanullaahi calayhim ay ka qoreen ama laga wariyey ee ku soo aroortay baabka caqiidada towxiidka usuusha diinta rasaaisha markaan dhammayno haddii aan leydno ilaahayna waafajiyo waxaa ka dambayn doona imtixaan imtixaanka waxaa geli doonaa ardada ninkii luqadda carabiga qori yaqaana fahmi kara leanna su-aaluhu waa luqadda carabiga ah dadka intooda kale way ka faa'iidaysan karaan laakiin bidaat ardada la doonayo inay si gooniya ugu talagalaan waa dadka waxna qori kara luqadda carabigaana fahmi kara imtixaankaas cidii ku baasta insha allahu tacaala wuxuu leeyahay ijaazuu leeyahay kutubta la akhriyey ijaaza la siinayaa oo qoran kutubtaa iyo inuu dhegaystay iyo imtixaankeedii wuxuu ka keenay muhimaddu waa maadada cilmiga ah laakiin shahaadada iyo ijaazada iyo waa noocuun la dhihi karo iska tashjiic ama dhiirigelin weeye marka ciddii xifdin kartana mutuuntani waa mutuun iska kokooban hadday nasri tahay hadday nadmi tahay way iska kokooban tahay marka in la xifdiyo waa fiicanta risaaladan inoogu horeysa magaceedu wax weeyaan usuul sunna ama kutubta qaarkoodna waxay ku magacaabaan sharxu usuuli sunna waxaa iskale alimaam abu cabdillaah axmed ibnu muxamed ibnu xambal alshaybaani almarwasi uma albaqhdaadi a'immada afarta ah ee madaahibta mid ka mida weeye madabka xambaliga imaamka iskale waay alimaam axmed ibnu xambal wuxuu dhashay bishii rabiic alawal sanadkii boqol iyo lixdan iyo afar taariikhda hijriga wuxuu ku dhashay magaalada baqhdaad oo markaa ahayd caasimadda muslimiinta iyada ayuu ka bilaabay dalabkii cilmiga ee ugu horeeyey wuxuu ka maqlay cilmiga xadiidka iyo qeyrkiiba wuxuu ka qaatay culimmadii xilligaa joogtay raggeedii ugu waaweynaa oo ugu caansan yahay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah magaaladii uu joogay ee ku dhashay uu ku barbaaray markuu culimmadii joogtay cilmiga ka qaatay kadib wuxuu u safray sidii caadadu ahaan jirtay oo u galay rixla ilaa talabi alcilmi magaalooyinkii kale markaa caanka ku ahaa ee culimmadu fadhiyeen ee cilmiga laga baran jiray sida kuufa oo kale albasra maka iyo madiina yeman oo uu ugu tegay alimaam cabdirasaaq sancaani ee shaam ayuu aaday jasiiradda culimmo fara badan oo casrigiisii oon la tirakoobi karin ayuu cilmiga ka qaatay wadamadaas oo dhan uu isu maray ardo fara badan oon la tirakoobi karinna waxbay ka barteen oo waxaa ka mid a ardadiisii uguna caansanaa raggi ugu waaweyn ka mid ahaa alimaamu albukhaari calayhi raxmat ullah imaamu muslim abu daawuud tirmidi raggan kutubta caankaa ah leh ardadii imaam axmed bay ahaayeen iyo rag kaloo aad u fara badan makaanadiisa cilmiga ah wuxuu ahaa imaam funuunta cilmiga oo dhan ku horeeya fanniga fiqhiga xadiidka oo waxaa ka mid ahaa min xufaadi dunyaa iyo funuunta qaybaheeda kala gedisan arrintaana waxaa u qiray uga markhaati kacay alqaasi waddaani cid kastoo taqaana imaamu axmed caleyh raxmatullah waxay ahayd arrinay u qirtay way uga markhaati kacday xataa mashaa'ikhdiisa oo uu ka mid yahay alimaam shaafici caleyh raxmatullah waxaa nugu filan hadalka imaamu shaafici caleyh raxmatullah ee uu yidhi axmed imaamun fii amaani khisaal yacni wuxuu imaam yahay sideed arrimood imaamun fi اlxadiid wa imaamun fi اlfiqh wa imaamun fi lluqa wa imaamun fi lqur'aan wa imaamun fi lfaqr wa imaamun fi lzuhdi wa imaamun fi lwarac wa imaamun fi sunna intaaba imaam lagaga daydoo lagu raacu ah xadiidka imaam buu ahaayoo fiqigiisa iyo xifdigiisa iyo cilalkiisaba wuxuu ku ahaa imaam buu ku ahaa fiqhiga sidoo kale saan u tegi doonno aad baa looga dambeeyey oo muxadid keliya ma ahayne faqiih buu ahaa sida ka muuqata madhabkiisa luqadda carabiga sidoo kale qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa adduunyada iyo iska yaraynteediiyo inaan la israacinin oo ujeeddadu ay tahay faqriga iyo suhdiga iyo waraca iyo xalaalmiirashada sunnada oo tan hadda kitaabkan iyo risaaladani ku saabsan tahay oo caqiidadii salafka ridwaanullaahi calayhim saxaabada laga soo gaadhay iyadana wuxuu imaam buu ku ahaayo sida kutubtiisu tilmaamayso intaasoo dhanba imaam buu ku ahaa yacni funuunta kala gedisanoo dhan buu imaam ku ah alimaamu axmed imaamu shaafici cali raxmatullaah mar kale wuxuu yidhi isaga oo ammaanaya kharajtu min baqdaad wamaa khalaftu biha axadan atqaa walaa awraca walaa afqaha walaa aclama min axmed ibni xambal baqdaad baan ka soo baxay buu yidhi oon ka tegay raggii joogay ee culimmada ahaa nin ka cabsi badan alla ka cabsi oo ka xalaal miirasho badan oo ka fiqhi badan oo ka cilmi badan axmed ibnu xambal kagama soo tegin buu yidhi ciraaq waa imaamu shaafici caleh raxmatullah marka shahaadada aymadu ay u qireen inuu ku horeeyey funuunta cilmiga imaamna ku ahaa marka aad fara badan baa arrintaasi qiray laakiin inta aan kaga gaabsannay imaam shaafici caleyh raxmatullah waxaa dhacday xilligii imaamu axmed caleyh raxmatullah waxa loo yaqaano fitnatu khalqi lqur'aan waxay ahayd madaxdii muslimiinta qaar ka mida nimankii reer bani lcabaas ayaa waxay qaateen fikrad khaldan oo muctasilada nimankii la dhihi jiray ay rumaysnaayeen oo ah qur-aanka ilaahay inuu makhluuq yahay ee uusan ilaahay sifadiisa ahayn arrintiiba waxay u hoosgeliyeen oo ka dhaadhiciyeen khulafadii banilcabaas nin ka midoo la dhihi jiray almamuun mamuum ibnu eh, haaruun irashiid oo markaa madaxa muslimiinta ahaa khaliifka muslimiinta ahaa ayay ka dhaadhiciyeen fikraddii buu qaatay wuu cabbay kadibna waxay ku xijiyeen inay yidhaahdaan culimmada muslimiinta xilligaa noolayd mas'aladaha lagu imtixaano ninkii yidhaahda qur-aanku waa makhluuqna waa nin qumane ha la sii daayo oo ha la ikraamo oo ha la sharfo ninkii yidhaahda qur-aanku makhluuq ma ahana waa in la karbaasho la dilo la garaaco xabsi la geliyo xuquuqdiisa la duudsiyo arrintii buu ku qancay ma'muun xilligaa waxay ahayd ay fitnadaasi bilaabanayso ma'muun khilaafadiisii sanadkii u dambeeyey yacni taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo siddeed tobankii hijriga ayay fidnadaasi bilaabatay culimmadii sunnaday ku bilaabatay marka culimmadii la yaqaanay baa mid mid loo soo qabtay maxkamadda la keenayaa imaamkaa la hor keenaya waxaa leeyahy laba mid maxaad ka qabtaa qur-aanku inuu yahay haduu yidhaahdo waa makhluuq waa iska sii daynaya kale ama waa la dilaya ama waa la xidhaya xilligaa raggii marka arrintaasi ay ku dhacday waxaa ka mid ahaa alimaam axmed ibnu xambal cali raxmatullah isagu lamuusan kulmin ma'muun iyo fitnadiisa oo isagoo la sii wado oo loo sii wado ayuu ilaahay ka baryay inuusan ilaahay la kulminin oo sharkiisa ka kaafiyo isagoon gaadhinna ma'muun waa dhintay imaam axmed oon gaadhin oon loo geynin buu dhintay waxaa uga dambeeyey ninay walaalo ahaayeenoo la dhihi jiray muctasim ninkaasaa wuxuu ku socday dariiqii walaalkii ma'muun isaga ayaa wuxuu ahaa ninkii xidhay alimaam axmed ibnu xambal siddeed iyo toban bilood ilaa soddon bilood buu u xidhnaaba la yidhaahdaa raggii muctasilada culimmadooda ahaa buu soo ururiyey la dooda buu yidhi imaam axmed caleh raxmatullah wuu ka reeyey majlis kastoo la isugu yimaado oo wadaadadoodii iyo madaxdooda la keeno xujadu kaga adkaanaya markii dambe waxay yidhaahdeen eh, khaliifat almuslimiin ninkan nin la fiirsan kara meehe yaani shaqo ka qabo markaasuu bilaabay in la garaaco xabsiga la geliyo kadibna la karbaasho imaam axmed caleh raxmatullah dhowr goorbu xataa wacyigiisi iyo dareenkiisu tegay garaacii la garaacay macnaha sanadka wuxuu jiray marka imaam axmed caleyh raxmatullah konton iyo toddoba sanuu jiray markaa waa nin da' buu kusii dhow yahay markaa la garaacayo oo xabsiga la gelinayo oo uu miyir daboolmayo waxaa ka dambeeyey ninkii la dhihi jiray alwaathiq ibnu muctasim markuu muctasim dhintay wiilu dhalo la yidhaahdo waahiq baa xilka uga dambeeyey kadibna isaguna siiradii walaalkii aabbihii buu kusii socdayoo fitnadii buu sii waday iyo culimada in la ciqaabo sunnada imaam axmed xabsi guribuu muddo dheer ku jiray marka waxaa ka dambeeyey almutawakil oo waahiqa walaalkii ah oo ina muctasim ah ninkaasaa ilaahay sabab uga dhigay fitnadii iyo imtixaankii inuu culimada ka dulqaado iyo ummadda sunnadana kor u qaaday muctasiladii iyo waxay wateenna ka fogeeyey dowladda imaam axmed iyo a'immadii kale sunnada markaasaa marka ay xorriyaddoodii usoo noqotay oo laga dulqaaday imtixaankii iyo xabsigii iyo garaacistii markaana waxay ahayd taariikhdu laba boqol iyo soddon iyo labadii hijrigay ahayd bimacnaa shan iyo toban sano muddo ku dhow bay fidnadaasi taagnayd oo culimada badan lagu laayay qaar badan baa tegay qaar baa iska tawriyeystay oo waxoogaa iska farsamaystay say u fakadaan leanna waa ikraah waa la qasbaya imaam axmed iyo ragu ku jiraanna waa isa soo taageenoo waxay idhahdeen maya qur-aanku waa hadalka ilaahay makhluuqna maaha markaas ragna waa la dilay isaga iyo rag la midana xabsigay muddo ku jireen garaacisna waa loogu daray wixii dhacdadaa ka dambeeyey imaam axmed caleyh raxmatullah waa caan baxay marka markii hore caan buu ahaa imaam buu ahaa laakiin wixii intaa ka dambeeya waa marka loo bixinayo imaamu ahli sunna wal waljamaaca mowqifkiisii geesinimada lahaa istaagay iyo dhibkii uu dulqaatay iyo siduu sabab ugu noqday inay ummaddu dhib weyn ka badbaado daraaddeed baa waxaa loogu magacaabay imaamu ahli sunna waljamaaca waa midda uu leeyahay saaxiibkii cali ibni cabdilaahi ibn lmadini sheekhii bukhaari isagana saaxiibkii buu ahaa ayaa wuxuu yidhi maa qaama axadu biamri lislaami bacda rasuuli lahi sal ley wasalam maa qaama axmed bnu xambal yacni nebi maxamed gadaashi meesha uu axmed u istaagay islaamka cid kaleo u istaagtay ma jirtuu yidhi su-aal baa la ma xataa abubakr meeshaa ma istaagin miya markaas wuxuu yidhi walaa abubakr sidiiq xataa abubakr meeshaa ma istaagin maxaa yeelay ina abaa bakrin sidiiq kaanat lahu acwaan kaana lahu acwaanu waasxaab wa axmed ibnu xambal lam yakun lahu acwaanun walaa asxaab waxay ku kala duwanaayeen buu yidhi abubakar markuu xilka qabtay oo carabi ridadoo diinta ka noqotay abubakarna uu isu taagay hawshaa inuu wax ka qabto rag baa garab taagnaa buuyihi oo saxaabadii nabiga sal lla aley wasalam oo dhan baa garab taagnaa oo dagaaladii galay oo carab dib u soo celiyey wixii ridoobay diintii ugu soo celiyey laakiin axmed ibnu xambal markuu arrintaa u istaagay isagu asxaab iyo dad kaalmeeya ma lahayn ragga badankood nin iska tarakhuso ruqsada qaata iyo nin dhuunta iyo nin la dilay noqdeen laakiin nin isa soo taagay yacni way waa yaraayeen ragga noocaasoo kaleeta ah wuxuu leeyahy marka abuubakarna maalinkii carabi ridowday buu ilaahay diintan ku xoojiye ugu hiiliyo ku ciseeye maalintii imtixaankiiyo mixnadu dhacdayna imaam axmed buu ilaahay diinkan ku xoojiyey oo ilaahay ugu hiiliyey tabaaraka watacaala nin saddexaadna ma jiru leeyahy alimaam cali bni cabdillaahi bnmadiini caleyh raxmatulah imaam alcilal wixii intaa ka dambeeyey mixnadaa iyo imtixaanka iyo mowqifka imaam axmed caleyh raxmatullah wuxuu u noqday ahlu sunnaha miisaan lagu kala garto ah, mixnuu noqday baa le waa waa meel la ysku imtixaano imaam axmed iyo madhabkiisa iyo masaa wuxuu ka qabo ayaa waxay noqdeen in dadka lagu imtixaano ninkii waafaqsanna la yidhaahdo waa saaxibu sunna ninkii khilaafoo garabmarana la yidhaahdo waa saaxibu bidca ayib saas daraaddeed baa wuxuu ihi qutaybat bnu imaamu yani mxuu ahay shaykhu asitta wuxuu yidhi ida ra'ayta arajula yuxibu axmed bna xambal faclam anahu saaxibu sunna wajamaca haddaad aragto ruux axmed ibna xambal jecel waxaad ogaataa inuu yahay nin sunnadii iyo jamaacada jidkeedii hay oo ahlusunna waljamaca ilaa alimaam abulxasan alashcari calayh raxmat ullah markii uu ka soo noqday madhabka ictisaalka oo madhabka kullaabiyadana uu wax badan iska bedelay ila maraaxil buu mareeya marxaladiisii ugu dambaysay wuxuu u soo laabtay madhabka imaamu axmed caleyh raxmatullah siduu tilmaamayo muqadimada kitaabkiisa alibaana can usuuli diyaana saddex kitaab ilaa afar kitaaboo uu noloshiisaba uu lahayo intuu qoray mid ka mida wey alimaam abulxasan alashcari wuxuu leeyahay qowluna aladii naquulu bihi wa diyaanatuna alatii nadiinu biha altamasuku bikitaabi rabbina caza wajal wa bisunnati nabiyina muxamed sal lla aley wasalam hadalka aannu leenahay iyo diinta aan ka diindhiganayno waxa weeye inaan qabsanno kitaabka rabbiganna iyo sunnada nebiganna sal alla aley wasalam wamaa ruwiya can saadati asaxaabati waltaabiciina wa a'immati alxadiid iyo wixii laga wariyey saxaabada saadadoodii iyo taabiciinta iyo a'immadii xadiidka wanaxnu bidalika muctasimuun arrinkaasanu haysanaa buui wabima kana yaquulu bihi abu cabdilaahi axmed ibnu xambal nadara allahu wajhahu warafaca darajatahu waajzla mauubatahu qaa'iluun ah, wuxuu axmed ibnu xambal dhihi jiray taana waanu leenahay buui qabay baan qabnaa buuyidhi walimaa khaalafa qowlahu mukhaalifuun cid kastoo axmed hadalkiisa khilaaftayna waan khilaafsannahay buui liannahu alimaamu alfaadil walra'iisu alkaamil aladi abaana allahu bihi alxaq wadafaca bihi aldalaal waawdaxa bihi alminhaaj waqamaca bihi bidaca almubtadiciin wazayqa azaa'iqiin washaka ashaakiin faraxmat ullahi calayhi min imaamin muqadam wajaliilin mucadam ila akhiri qowlihi abulxasan alashcari waa yacni wuxuu noqday miisaanka axmed iyo manhajkiisu miisaanka loo soo noqduu noqday xilligaa wixii ka dambeeyey imaamu ahlisunna waljamaca lagu magacaabay laqabkaas oo qaali ah ayaa markaas u baxay alimaam axmed bn xambal caleyh raxmatullah sidaas daraaddeed ayaa waxay dhihi jireen culimmada qaarkood ninkii aad aragtaan isagoo axmed wax ka sheegaya islaamnimadiisa hala tuhmay dhihi jireen kaas islaamnimadiisaba hala tuhmo xaaladaasuu marka ahaa siirada iyo ee muxuu ahaay tarjamada imaamka kitaabkan iska leh imaam cadiim ah oo aimmadii waaweynadee sunnada ka mid ah mu'alafaad aad u fara iyo kutub badanna ka tegay kutubtiisa waxaa ugu caansan uguna weyn musnadka oo taqriiban ah akbar mawsuuca oo xadiidka laga alifay cahdigii salafka ridwaanullaahi calayh yacni kutubta xadiidka laga alifay oo qarnigii saddexaad iyo la alifay iyo wixii ka horreeyey waa kitaabka ugu weyn wa xadiista ku taalanadiisaas fara badan ilaa afartan kunoo xadiis wax ku dhow kutubtiisa waxaa ka mid a ah zuhdi oo matbuuca isagana fadaa'il asaxaaba cilal wa macrifat arijaal kutub fara badan rasaa'il fara badanna waa leeyahay oo laga wariyay oo ay ka mid tahay risaaladan hadda aynu dul joogno alimaam axmed cali raxmatullaah nolol aad u dheer oo ah toddobaatan iyo toddoba sano kadib ayuu geeriyooday noloshaasoo cilmi iyo camal iyo jihaad ee muxuu ahaayey ilaahay diinkiisa loo dadaalo nolol uu ku qaatoy oo dheeraydoo toddobaatan iyo toddoba sano ahayd kadib ayuu geeriyooday maalin jumco ah oo ay bishuna tahay rabiicul awal sanadkuna uu ahaa laba boqol iyo afartan iyo kowgii hijriga ayay tii alla u timi tabaaraka wa tacaala janaasadiisu waxay ahayd janaasa mashhuuda janaasa aad loogu soo baxay oo laysugu yimid ayay ahayd waxay yidhahdeen culimmada qaarkood ragga janaasada ka soo qaybgalay waxaa lagu qadaray siddeed boqol oo kun baa lagu qadaray yacnii magaalada iska dhaaf baqdaade wixii eriyada joogoo dhan baa isugu yimid dumarkana waxaa lagu qadaray bay yidhaahdaan eh, ilaa taqriiban lixdan eh, muxuu ahaay kun ayay dumarku dhannaayeen baa lagu waa taqdiir taqriiban waxay tilmaamaysaa a'immada muslimiinta ee dariiqii saxaabada iyo salafka ku sugnaa ummaddu waa jeclayd ummaddu waa jeclayd culimmadeeda iyo caamadeeda iyo madaxdeeduba waa jeclaayeen eh, waana waxyaalaha lagu kala garto ahlulbidaca iyo ahlusunna imaam axmed wuxuu dhihi jiray ehlulbidaca markuu la hadlayo wuxuu dhihi jiray baynanaa wa baynakum aljanaa'is annagii idinka waxayna kala saari doona janaasada aaskaa ina kala soo hordoon leanna mubtadacu mahjuur buu ahaan jiray mubtadacu ahlulbidacu dad mahjuuriin oon qiimo lahayn bay ahaan jireen culimmada sunnadana waa la qiimayn jiro waa la qadarin jiray xataa waxaa la yidhaahdaa dhimashadiisii waxaa aad uga xumaaday dadkii xataa diimaha kala haysta leanna waxa way aad baa loo ixtiraami jiray raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica kitaabkii risaaladani marka taqriiban hadda meesha inoo taalla oo ah usuulu sunna ee taqriiban uma badna inay tahay risaalo uu imaamku gacantiisa ku qoray laakiin waxay u badan tahay inay tahay risaalo ay ardadiisii ka maqleen kadibna ayagu ay qoreen waxaa ka wariya nin ardaygiisa oo la yidhahda cabduus ibnu maalik incataar ninkaasaa ka wariya risaalada maca sanadkeedii ayuu marka keenay imaamka dhowr dariiq bayna ku timaadaayoo dhowr culimmada ka mida qoray ee tan hadda inoo taalla waa sanadka uu leeyahay alimaam abulqaasim hibatullahi bnu alxasan altabari allalakaa'i wuxuuna ku keenay kitaabkiisa caanka ee la yidhaahdo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna kitaabkaasay risaaladu ku jirtaa maca sanadiha oo sanadkan hadda uu meesha ku keenay ibn abi yacla alqaadi ayaa isaguna ku keenay abaqaat alxanaabila ariiq kalu ku keenay oo kannay meeshaugu imaanay ibnu jawsi baa sidoo kale keenay waxaa muqhtaafaad ka mida keenay alkhalaal ayaa qaybo ka mida risaaladan soo qaadqaatay waa risaalo caan walow sanadkani waxoogaa uu raggiisa qaar ka mida ku jiro la garanaynin macnaha dacfi meehe yani tarjamadiisa ay leeyihiin baaxiiinta qaarkood maanaan helin wuxuu leeyahay marka alimaam allaalakaa'i caleyh raxmatullah wuxuu yidhi ahbaranaa caliy bnu muxamed ibni cabdillaahi sukari qaala xadaanaa cumaan ibnu axmed ibni cabdillaah ibnu samaakwe qaala xadaanaa abu muxamed alxasan ibni cabdilwahaab abulcambar qiraa'atan min kitaabihi isagoo kitaabkiisa ka ahrinaya fii shahri rabiici alwal sanata alaain wa tisciina wa mi'atayn ayaa ayuu noo warramay buu leeyahy waa laba boqol iyo sagaashan iyo saddexdii qaala xadaanaa abu jacfar moxamed ibnu sulaymaan alminqari bitiniis meesha tiniis la yidhahduu noogu warramay waa meel magaceed qaala xadaanaa cabduus ibnu malikin alcataar waa ardaygii imaamu axmed caleyh raxmatullah risaalada ka wariyey qaala wuxuu idhi waxaan maqlay abaa cabdillaah axmed ibnu moxamed ibnu xambal yaquulu isagoo leh usuulu sunnati cindana marka risaaladu waa maqal risaaladu waa maqal samaac wa sheekhiisuu ka maqlay kadibna wuu diiwaan geliyey isagaa maqlay sidaana kutub fara badan baa ku imaanayso kutubta selafka ka mida a'immada qaar ka mid oo selafka qaar badani iyagu kutubta gacantooda kuma qori jirin laakiin way yeedhin jireen ardadooday ku dul akhrin jireen kadibna ardadaa qori jirtay maadaama ay hadalkiisii tahay marka isagaa la dhiiji kitaabka isagaa iskale ilan waa hadalkiisiioo la qoray wey macna ayib risaalada saan sheegnayba duruuq kaley leedahay oo ay muxuu ahay asaaniid kale oo imaamka ku imaanaysay leedahay wuxuu yidhi marka imaamku usuulu sunnati cindana atamasuk bima kana calayhi asxaabu rasuuli illahi sal lla lay waslam bihim usuulu sunna sunnada asalyaalkeeda iyo asaasiyaadkeedu cindanaa agtannada altamasuku waa qabsi iyo ku-dhegid bimaa shay la qabsadoo lagu dhago kaana ay ahaayeen calayhi maaga korkiisa asxaabu rasuuliillaah rasuulka asxaabtiisu ay korkiisa ahaayeen sala allahu calayhi waaalih wasalam waliqtidaa'u wey ah, sunnada usuusheedu waxa weeyaan attamasuku qabsi iyo waliqtidaa'u dayasho bihim saxaabada lagu daydo wixii ay ayagu ku dul sugnaayeen in la qabsadoo lagu dhigolagu dhagoo lagu mitido iyagiina lagu daydoo dariiqoodii la raaco sunnada usuusheeda taa iyadaa wey wax yar haddaynu istul taagnoon hadalkaa waxoogaa yaro furfurno dhanka luqa ahaan iyo maqsuud ahaan iyo adiladiisa iyo xikmadda ku jirta intaba kelimada ugu horrayso usuul waa jamcu aslin waa kelimo jamaca mufradkeeduna waa asli asalkana waxaa la yidhaahdaa al asaasu waalqaacida yacni dhanka luqadda waxaa la yidhaahdaa shayga asaaskiisa uu ku fadhiyo ee uu ku dul dhisan yahay ayaa la yidhaahdaa asal la yidhaahdaa sida asluljidaar yacni darbiga asaaska dhulka ku jiree haya baa asal la yidhaahdaa geedka oo kale guntiisa ama xididadiisa uu ku taagan yahay laydhahda asal la yidhaahda asalku marka waa asaaska iyo qaacidada shay ku dul dhisan yahay ama uu ku taagan yahaa asal la yidhaahda maa yubna alayhi hayru ayb amaa yacni asalku waxaan u jeedaa sunnadu oo kelimada labaada assunna luqada waxaa lagu yidhahdaa alariiqa wasiira jidka la maro ayaa la yidhaahdaa ee la qaado ayaa la yidhaahdaa sunnada xasanatan kanat aw sayi'a yacni dariiqaasi ama ha ficnaado ama ha xumaadee sunna la yidhaahdaa ha dariiq la maro ama dariiqaasi xisi ha noqdo ama macnawi ha noqdo ama ha xumaada ama ha fiicnaadee luqadda waxaa la yidhaahdaa sunna la yidhaahdaa ayb dhanka sharciga kelimatu sunna macnaheedu iyo isticmaalku waa iskhilaafaya waa kala duwan yahay wuxuuna isku khilaafayaa biikhtilaafi alfi'ati almucarifati laha kooxda kelimatu sunna qeexaysa ee tacriifinaysa kooxdaas siday isu khilaafsan tahay baad qeexiduna isu khilaafaysa bimacnaa ama qaabkay uu isticmaalayaanba maalan assunna culimmada usuululfiqigu sibay u qeexaan culimmada muxadisiintu sibay u qeexaan fuqahadu macno kaley ku qeexaan culimmada markaa iyo ahlu fanniga qeexaya ayay kelimada sunnadu qeexitaankeedu ayay ku xidhantahay saasay marka ku kala duwanaanayaan laakiin maqsuudka halkan markaan joogno kutubu sunna oo kutubtii caqiidada ka hadlaysa kelimatu sunna waxaa laga wadaa siduu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa lafdu sunnati fi kalaami salaf yatanaawalu sunnata fi lcibaadaati wa fi lictiqaadaat yacni waxaa soo gelaya waxaan dhihi karnaa waa dariiqa diiniga dariiq diineed dariiqii diinta oo ama cibaadaha ku saabsanaado ama caqiidaha ku saabsanaado wixii dariiqii diineed ee qur-aanka iyo sunnaduna tuseen ayaa la yidhaahdaa assunna la yidhaahdaa assunna sidaas daraaddeed baa culimmada sunnada iyo culimmadii salafka qaar badanoo ka mida kutubtooda ay ku magacaabeen kutub sunna usuulu sunna sharxu sunna kitaabu sunna waxay ka wadaan waa kutubta ka hadlaysa dariiqadii laga soo gaadhay saxaabada ee kitaabka alle iyo sunnada nabigu ku tusay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dariiqadaa wixii ku yimaado dhanbaa marka sunno la yidhaahda isticmaalka kelimada ay qur iyo sunnadu isticmaaleenna kelimatu sunna diintoo dhan baa soo gasha ah, ma aha yacni tacriifaadkan xaadifkee dib ka yimid ee ama usuuliyiintu ama fuqahadu ay tacriifiyaan isticmaalka shaarica uu kelimada isticmaalaa way ka duwanta oo diinto dhan bay ka turjumtaa assunna marka la yidhahdo sunnatu nebiy sal lla lay waslam kale marka la yidhahdo macna ayib waana midda ay u isticmaalayaan saxaabadu isticmaali jireen sida cabdullahi bn mascuud ubay bnu kacb abudarda ay leeyihiin iqtisaadun fii sunnatin khayrun min ijtihaadin fii bidaca ah. yacni inuu ruuxu sunnada ku dhexdhexaystoo dhex joogo uusan ka bixin ayaa ka khayr badan inuu dadaal badan bidca ku bixiyo marka wax weeyaan waa fii muqaabil bidca ayib iyo wixii la midaba culimmada sunnadu sidoo kale isla macnahaasay ku dhowdahaye sida uu leeyahay alimaamu shaatibi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay wa tutlaqu cindahum maa yuqaabilu lbidca sunnada waxaa loo kelimatu sunna waxay u isticmaalaan wixii bidcada ka soo horjeeda ah, wixii aan bidco ahayn sunnay dhahaan wixii sunnada khilaafsanoo ka baxsanna bidcay yidhaahdaan marka isticmaalkana waa isticmaalka hadda halkan ku imaanayo isyadana saasuu ula jeedaa ayb oo waxaa la yidhahdaa buu yidhi alimaamu shaatibi caleyh raxmatullah fulaanun calaa sunna hebel sunnuu ku dul sugan yahay idaa camila calaa wifqi maa camila calayhi nabiyu sal aley wasalam wixii nebigu ku camalfalay iyo dariiqiisii markuu hayo waxaa la yidhaahdaa fulaanun calaa sunna ayib waa wixii kitaabku ku tusay ama xadiista nabi ku yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb ama saxaabaduba isku oo dariiqooda ahaa marka sunnada dhankana waa loo isticmaala muwaafaqaadka ayuu sidaa ku leeyahay marka sidaa marka la yidhaahdo hadalka laysku qabto muxuu noqonaya usuulu sunna waxay noqonaysaa dariiqii kitaabka iyo axaadiistu nabigu ku tuseen saxaabadana laga soo gaaray dariiqaas diiniga ah asaasiyadiisii waaweynaa ee uu ku fadhiyey saasay noqonaysa asaaska uu dariiqaasi ku fadhiyo gundhiga u ah attamasuku wey saas way maanaa halkaa maxaan ka fahmaynaa marka waxaan ka fahnay diinta nebi maxamed loo soo dhiibay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee kitaabka iyo sunnada ku taalla saxaabadana laga soo gaadhay isku derajo maaha usuul bay leedahay waaweyn iyo asaasiyaad iyo qawaacid waxay leedahay qaybo kusii xiga waxay leedahay qaybo kaleo kusii xiga kulli waa yani waxweye masaa'isheedu waa wada qiimay leeyihiinoo masaa'il liita ma laha laakiin masaa'ishiibaa kala yaa kala weyn kala muhiimsan macnaha waa meeshay culimmada qaarkood ku itlaaqaan usuul iyo furuuc ay ku itlaaqaan itlaaqaasi wax dhiba ma leh yacni in furuuc la qaar qaarna usuul la yidhaahdo haddaan kelimatu furuuc marka aan loola jeedin nooc liidid iyo iyo sid ama yani wax wey xaqiraad aan loola jeedin laa ba'as wax dhiba ma leh maxaa yeelay yani qaar waxaa la dhihi karaa maalan geedkoo kale wuxuu leeyahy xidid buu leeyay jirid buu leeyay qayb ka mida masaa'isha diintu waa asaaskaas wey qayb ka mida laamihii oo kale waa qayb ka mida waa caleentii oo kale waay kullina lagama maarmo kullina lagama maarmo sidaasay marka u kala horeeyaanoo u kala muhiimsan yihiinoo kitaabkan marka wuxuu kaga hadlayaa usuulu sunna diintii nebi maxamed laga soo gaadhay qawaaciddeedii waaweynedee asaaska ahayd buu kaga hadlaya sidaas man ayb kelimada kale wax yar u baahan inaynu istuul taagno waxa weeye markuu leeyahay usuulu sunnati cindana cindanaa yuu ula jeedaa cinda min ilaan muusan dhihin cindii muusan dhihin aniga agtayda ma dhihin laakiin muxuu yidhi cindanaa laba mid waay inuu ula jeedo lafdada damiirka ee jamaca ah oo cindanaa ah inuu ula jeedo tacdiimu nafs oo isagoo unuu dariiqadan haysta laakiin inuu iyo inuu ula jeedo ma ahee dariiqadan waa layla wadaagaayo waan badannahay ixtimaalka hore sax ma ahoo alimaamu axmed calayhi raxmatullahi laguma aqoonin isweynaysiin laguma aqoonin bal kaana mutawaadican caan wuxuu ku ahaa inuu hoos isu dhigo isliido ka da'bi alculamaa soo maa sidaas daraaddeed cindana tacdiimu nafsi ma ahee waa cindana naxnu ahla asunna waljamaca Ah. haddaanu nahay ahlu sunniya waljamaaca dadka tilmaantaa leh oo dariiqii saxaabada iyo taabiciinta haya annaga agtannada usuusha sunnadu wax weeyaan marka waa dariiqii uu soo gaadha wey kaasuu tilmaamaya ayb wuxuu yidhi marka altamasuku bima kaana calayhi asxaabu rasuuli illahi sal ly wasalam kelimadaasi waa kelimo aad u uruursan waxna aan ka tegin sidaasayna salafku caan ku ahaayeenoo mutaqadimiinta iyo salafku ilaahay amarkii muta'akhiriinta waxay kaga gedisan yihiin mutaqadimiinta saxaabadii iyo taabiciinta iyo a'immadii quruuntii saddexda ahayd hadal kooban oo macna weyn ku fadhiya bay dhigayaan laakiin muta'akhiriintu hadalkoodaa batay jumlo yar oo uu nin yidhi kooban oo aimmadii salafka ka mid abaa hal kitaab oo weyn lagu sharxaya marka hadda u fiirso attamasuk bima kaana alayhi asxaabu rasuulilahi sal ley wasalam meeshii aad dhihi lahayd yaani waxa weeye bilkitaab wasunna wa fahmi salafi saalix intaasoo dhan waxaa cabiraysa bima kaana alayhi asxaabu rasulilahi sal ley wasalam leanna saxaabadu maxay haysteen ya saxaabadu waxay haysteen kitaabka iyo sunnada intaad labadaa soo mari lahayd ayaga waxay haysteen fahamkoodii iyo camalkoodii kitaabkii iyo sunnadii buu ka turjumaya leanna waxa weeyaan iyagaa kitaabka degitaankiisa iyo tansiilkiisana goobjoog bay ahaayeen fahamkiisa iyo tatbiiqiisana ayagaa nebiga ka qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed cid gadaal ka timid ma gaadhi karto cid gadaal ka timid ma ay gaari karayso kadibna wuxuu ku adkeeyey waliqtidaa'u bihim in saxaabadii nebiga lagu daydo oo dariiqoodii la raaco ridwaanullaahi calayhim jamiican asalka isaga ah adilo fara badan buu marka leeyahay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga iyo ijmaacii salafka looma kala hadhin asalkaasi inuu yahay asal saxiixa oo saxaabadu waxay haysteen oo faham iyo dhaqan iyo tatbiiq ah inuu dariiqu halkaa yahay asalka weyna ruuxii ka baxaayo mubtadiciya taa iyada ah waxaa ku tusay kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal ley wasalam aayaadka macnaha kutusaya waxaa ka mid ah manhajkii saxaabadiiyo dariiqoodii taskiyeynaya ayado farabadan badan haddaan qaar ka mida ah soo qaadana alla wuxuu yidhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq hadday rumeeyaan ka aad rumayseen oo kale saad wax u rumayseen oo kale hadday u rumeeyaan way hanuuneen haddayse jeedsadaan garab mar iyo dariiq kale hayaan markaa marka u fiirso fain aamanuu khitaabku yuu ku dhacaya fa in aamanuu dadka kale hadday rumeeyaan bimili maa aamantum idinku kaad rumayseen oo kale rumayntiinoo kale aamantum yaa lagula hadlaya ya saxaabadaa marka ugu horraysa soo gelaysa marka maxay miisaan noqdeen sidaad idinka saxaabadii nebiga iyo inta jidkiinna raacsan saad wax u rumayseen hadday u rumeeyaan waxaad rumayseenna rumeeyaan way hanuuneen hadday garab maraanna markaasi way lunsan yihiinoo jid kaley qaadeen marka miisaan waxaa laga dhigay iimaankii saxaabada ridwaanullaahi alayhim leanna khitaabkaasi yani iyagaa muqadimada galaya waxaa ka mid ah iyadana alla yidhi tabaaraka wa tacaala faanzala asakiinata calaa rasuulihi wa al almu'miniina wa alzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha fi suurati suurat lfatxi yani baycadii baycat ridwaan iyo heshiiskii xudaybiya markii laga hadlay alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala xasilooni buu alla ku dejiyey rasuulkiisa korkiisa mu'miniinta korkoodana waa ku yaa waay waa saxaabadii nabiga la socday sal lay slam wa alzamahum kalimata taqwa alla wuxuu laasimiyey dadka iyaga ah kelimada alla ka cabsiga waa kelimadee waa kelimatu tawxiid oo diinta ka turjumaysa soo maa kelimadaasuu alla laasimiyey saxaabadii nabiga sal ley waslam intaa lagaga mahadhina waxa la wa kaanuu axaqa biha kelimata taqwa dadka ugu xaqle dadka intooda kale ka mudan saxaabadii nebiga ahayd wa ahlahaa kelimata taqwa ehelkeediiyo dadkeeduna iyagay ahaayeen marka diintan ehelkeediiyo dadkeedii alla ku sheegoo ku ammaanay saxaabadii nebi maxamed bay ahaayeen ridwaanulahi caleyh soo maaritaan ayib marka la ammaanayo marka waxaa la ammaanayaa fahamkoodii iyo tatbiiqoodii baa la ammaanaya haddii fahamkoodu qalloocsan yahay lama ammaaneen qaabkay u dhaqangeliyeenoo ugu dhaqmeen hadduu qalloocsan yahayno tansiilkiiyo tatbiiqa ay khaldaanna lama ammaaneen waxaa ka laasimaysa fahamkoodiina waa saxsanaa tatbiiqa ay shareecada ku sameeyeenna waa saxsanaa labadaasaa la ammaanaya waxaa ka mid ah rabbi tabaaraka wa tacaala ayadana fii suurati tawba wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhu dadka ilaahay ka raalli noqday waa saddex qaybood saabiqiintii horeeyey ee muhaajiriinta ahaa ansaar iyo dadka dariiqooda si wanaagsan ku raacay garannay muhaajiriin ansaarna garannay kuwaa ma gaadhi karnoo wakhti bay lahaayeen waa ardadii nebi maxamed sal lla alay soo maa qolada saddexaad ee ummadda inteeda kale ay gelayso ee ammaanana ilaahay raalli ka noqday waaladiina ittabacuuhum ittabacuu man ittabacuu assaabiqiina min almuhaajiriina walansaar qoladaasi kuwii raacay oo jidkooda maray he radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay baa raalli ka noqday iyaguna raalli bay ka noqdeen jannada ilaahay bay gelayaan wahaakada soo maaret marka dariiqii kuwaa dadka maray buu ilaahay raalli ka yahay dariiqoodii baa marka la ammaanaya la taskiinaya aayadda fii suurati nisa ku timid baa ka mid ah waman yushaaqiqi min bacdi ma tabayana lahu alhuda wayattabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasa'at masiira ah, ruuxii rasuulka garab mara markuu hanuunku u caddaaday kadib jidkii muminiinta jidaan ahaynna mara yay yihiin ya saxaabadii baa u horeeya ya miisaanku waa saxaabadii nebiga jidkii saxaabada jid aan ahaynna mara nuwallihi maa tawallaa yaa wuxuu ka weli dhigtay baa looga weliyeeli wa nuslihii jahannama jahannamana waan gelinaynaa marka masalada asalka uu imaamku meesha dhigay atamasuk bima kaana alayhi asxaabu rasuulillah waliqtidaa'u bihim asalkaasi waa asal ku fadhiya qur-aanka kariimka maaha wax meelaha laga soo xagxagay maaha ayb nusuus fara badan oo qur waa leeyahy axaadiid fara badanna waa leeyahy oo nebigu sal ly waslam ku amray saxaabadiisa in dariiqoodii la maro aaaar badan oo saxaabada ka sugan ijmaac ay soo guuriyeen hayru waaxid min a'immati salaf saxaabada manhajkoodu inuu manhaj saxa ahaa bal alfirqa annaajiya waa iyaga firqada ciddii dariiqooda marta ay badbaadayso saxaabatu rasulilahi sal ley waslam sida aayadaha qur-aanka ay tilmaamayaan axaadiista ay tilmaantay sal ley waslam xadiidu liftiraaq waa kii nebiga sal ley markii la weydiiyey firqada badbaadaysaaye teewey hum man kaana cala mili maa ana calayhi alyawma wa asxaabii ah, waa dadka haysta anigii saxaabadaydu maanta waxaan haysanno marka dariiqii saxaabada waa dariiqa saxda wixii khilaafsanna waa dariiq yani wax weeyaan aan saxsanayn wey ayb <clears throat> kadib wuxuu yidhi imaamku wa tarku lbidaci wa kullu bidcatin fa hiya dalaala usuushii buu tirinaya soo maha asalka koobaad muxuu ahaa altamasuku bima kana calayhi asxaabu rasuulilah waliqtidaau bih halkaasay ku cadfantao tamasukay kelimadani ku cadfanta usuulu sunnati cindana altamasuku wey wa tarkulbidaci waa bidcooyinka in laga tago waxyaalaha dib laga keenay ee diinta lagu soo daray in laga tagoo laga fogaado wa kullu bidcatin bidco kastana fa hiya iyadu dalaalatun waa lunsanaan waa habow iyo dariiq ka bixid sidaas wey macna ayib asalkii koowaad markuu sheegay oo dariiqii saxaabada in la raaca dariiqii kitaabka iyo sunnada fahamkii saxaabada iyo tabiiqooda in la raacaa ayuu asalkaasi wixii ka soo horjeeday buu daba dhigay marka lanna qur-aanka waxaa laga bartay manhajkiisa inuu markuu qaacidada ta'siiliyo uu daba dhigo waxa ka soo horjeeda soo qur-aanku markuu tawxiidka sheego shirkigana ma sheego markuu sheego jannada sheego naartana waa sheegaa mu'miniinta markuu ka warramo gaalada iyo munaafiqiintana waa ka warrama soo ma lianna bididdiha tatabayanu lashyaa shayga sidiisaba wuxuu caddaadaa marka lidkiisiiya wax ka soo horjeeda la garto habeen waxaa la garan marka maalin la arko soo ma a wahaakada caddiin waxaa la garan marka madow la arko marka waxa weeyaan waa nooc bayaanka ka midoo ta'siilka gadaashiisa ixtiraas iyo waxa ka soo horjeeda in la sheego waa asal laga qaatay manhajka qur-aanka kariimka wa ah. saas daraaddeed taasuu imaamku ku socdaa wuxuu yidhi wa tarku lbidac waa wixii khilaafsanaa marka muxuu yahay manhajkii saxaabada maa kaana calayhi asxaabu rasuulillaah wixii khilaafsan baa marka bidca ah kaa waa la qabsan oo manhajka saxaabada ah wixii garab marsan oo bidca la yidhaahdana waa laga tegi marka wa tarku lbidac macnahaasuu ka wada ayb bidcada waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga alikhtiraacu bilaa miaalin saabiq shay la bilaabo ayadoo cid horoo lagaga dayanaya aysan jirin kaas bidca la yidhaahda waata aayadda qur-aanka alla wuxuu yidhi badiicu samaawaati waalard samada iyo samaawaadkaiyo dhulalka isagaa alla bilaabay cid ka horrayso uu kaga daydayna ma jirto badiicu samaawaat qul maa kuntu bidcan min arusul yani ma ihi mid bilow ah rusul baa iga horeysay anugu ma bilaabin marka waxa weye alibtidaac bimacnaa waxa weye alikhtiraac fii hayr bilaa mihaalin saabiq waxaan lagaaga horray inaad bilaabato wa ood adugu muxuu ahay aad muxuu ahay la timaado taa waa dhanka luqada ama dhanka shareecada tacriifaad dhowray ku sameeyaan shekhuislaam ibnu taymiya ibnulqayim alimaamu shaatibi tacriifkiisa inta badan loo badan yahay oo ah ariiqatun fi ddiini mukhtaraca tudaahi sharciyata yuqsadu bisuluuki calayha almubaalaqatu fi tacabudi lilahi subxaanah waa dariiqa diineed la bilowday oo dad baa bilowday oo tii shareecada shabbahdo oo loo ekaysiinayo qaadidda dariiqaa la qaadayana waxaa loola jeedaa ujeedadu tahay in lagu xadgudbo oo laga badbadiyo cibaadada ilaahay la caabudayo marka horta waa dariiq magac diineed wata kow dariiqaana kitaab iyo sunno iyo saxaabo lagama soo gaadhina ninbaa bilowday mukhtaraca ninbaa bilowday ama ha horeeya ama ha dambeeya ama kooxbaa bilowday dariiqaana kii shareecada loo ekaysiinaya oo haddaan shareecada loo ekaysiinin dee ma noqonayo sooma ma bidca wixii magac shareeca loo bixiyo diinta lagu magacaabo oo loo yar ekaysiiyaa la yidhaahda kaasaa loo ekaysiinaya qasadkuna waxa weeyaan ilaahay inay ku caabudaan wax yani waxa weeye ay nooc ka badbadisoo quluwi ah waa sinfi ka mida asnaafta marka bidcada taasaa la yidhahda ayib bidcadaasi marka noocaas laba midba way noqotaa wax adugu aad bilaabatay ood jeebkaaga kaga timidoon lagaaga horrayn waa bidco wax nin kala bilaabay ama koox kala bilowday aan asal lahayn daliil sharci aan lahayn adiguna aad ku raacday waa bidco midda dambana waxa weye wax lagaaga horreeyey baad qaadatay laakiin bidca ah middanna adaa bilaabay labadaaba waa labada ay xadiiska labadii riwaayood ku kala saabsan xadiidkii caaisha man axdaa fi amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun man axdaa ruuxii soo darrisiiya ruuxii bilaaba diinkan dhexdiisa waxaan ka mid ahayn waa lagu diidaya waa la soo celinaya waa kii isagu falkiyey waa kii bilaabay waa kii jeebkiisa kala yimid man axdaa waa ayb ninkii bidcadaasi ku camalfalay oo gadaal ka yimid oo kaa ku raacayna man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun waa riwaayada muslim ah. ruuxii qaatay oo ku camalfalay asagana waa lagu diidi saas daraaddeed adeer waan soo gaadhay yaa ummaddaa haysan jirtay waanu arki jirnaye waa u soo joognaye warkaa ka bax man camila camalan waa aad u soo joogtid xaggee salka ku haysa ya saas wey marka ayib bidcada noocaasa marka ee ka soo horjeeda asaaskaa iyo qaacidada imaamku dhigay bidcada noocaasa qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga sal ley waslam baa ku tusaya in aynan baatil tahay qur-aanka wuxuu tilmaamay shareecadan inay kaamil tahay oo alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum diintiinni baan maanta idiin dhammaystiray aayad kalena waa tikii rabbi yidhi watammat kelimatu rabbika sidqan wa cadlaa kelimadii rabbigaa waa dhammaystirantay ayadoo xukumkeeduna cadaaladii ah, warkeeduna run yah marka waa diin dhammaystiran way dhammaystiran tahay maxaa laga wadaa maadaama layidhi taama wa kaamila bimacnaa laa taqbalu aziyadata wanaqsa ma aqbali karto inaad wax ku soo darto inaad wax ka dhintana ma aqbali karto way dhammaystiran tahay sidaa umbaa lagu qaadan wey macnaha waa midda uu leeyahay alimaamu maalik caleyh raxmatullah uu u daliishanayo ibnu maajishuun siduu ka warinayo man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasanatan zacma ana muxamadan sal lla aley wasalam khana arisaala liana allaha tacala yaquul alyawma akmaltu lakum diinakum ninkii intuu diinta bidca kusoo daro bidcadii haddana uu arkay inay wanaagsan tahay ninkaasi wuxuu sheegtay inuu maxamed nebi maxamed inuu risaaladiiyo fariintii alla u soo dhiibay inuu khayaamay oo sidii loogu soo dhiibay uusan dadka u soo gaadhsiinin saasuu sheeganayaa buuri maxaa yeeley haddii alla yidhi waan dhammaystiray diinkii wadaadna intuu dib yimid uu leeyahay maya waxbaa ka dhimanoo anaa ku dari war ilaahay waa dhammaystirae xaggee baad dhimanaantu ka timid tuhmadu marka waxaad ku wajahaysaa nabi maxamed baan na soo wada gaadhsiinin iyadoo dhammaystirano waxbaa dhexda ka baxay intii dhexda ka baxday baan marka anigu buuxinahayaa marka nebi maxamed baa tuhunsan tahay waa zandaqe iyo gaalnimo wey marka aayaddaasuu marka u daliishaday alimaamu axmed imaamu maalik alyowma akmaltu lakum diinakum markaasuu wuxuu daba dhigay famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu lyowma diinan maalinkaas waxaan diin ahayn aayaddaasi degaysa alyowma akmaltu lakum diinakum aayadaasi maalinkay degaysay nebi maxamed noolaa wixii maalinka aan diin ahayn maanta diin ma noqon karo waa maalintee maalinku imaam maalik ka hadlayo waa qarnigii qarnigii labaad waa qarnigan aan joogo diin ma noqon karo nebi maxamed waqtigu noolaa waxaan diin ahayn Ah, wixii ka dambeeyey warkiisa iska badaa marka ayb marka qur waa diiday axaadiista nebiguna sal ley waslam sidoo kale weeyo bidcada waa diiday oo waxaa ka ah dhinac waxay tidhi axaadiistu sida aayaddaasoo kale diintani way dhammaystiranta nebigu wuxu uhi sal ley waslam taraktu min shayin yuqaribukum ila aljanna ila waqad xadatkum bih wamaa min shayin yubcidukum can innaari ila waqad xadatkum bihi ma wax janno idiin dhowaynaya ilaa waan idiin sheegay ma jiro wax naar idinka fogaynaya ilaa waan idiin sheegay waaba intaaba soo maha yacni wax naar kaa fogaynaya ama janno kuu dhowaynaya waa la caddeeyey nebi maxamed baa caddeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii hadda aan sheegaynaa xadiidu caaisha lafdiga saxiixaynka man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad lafdadaa saxiixu muslimkuna waxa weeyaan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad axaadiis fara oo sidoo kale xadiidkii cirbaad ibnu saari ee hayrkii iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi nnaar bidcada marka nebiguna waa ka digay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ijmaaca saxaabada iyo salafkuna saasuu ku dureersadayo in bidcada diinta laga ilaaliyo waxyaalaha dib laga keenay in laga ilaaliyo lagana fogaado diintana laga waardiyeeyo ijmaacii saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka ayaa ku dureersaday sababtu maxay tahay maxaa bidcada loola dagaalamaya yani wax wey loo fogaynaya sababtu wax weeyaan shar oo dhan bidcu ku jira waxaa ka mid a mafaasideeda taqyiiru sharaa'ic diimihii ilaahay soo dejiyey ee samada ka yimid bidcaa sabab u noqota in la bedelo towreed waxa bedelay waa bidcu wadaadadii baa bidca ka ilaalin waaya kadibna diintii ilaahay soo dejiyey sidii wax loogu dirahayay waxna looga dhimahayay wax kalay ku soo baxday soo injiil waxa badelay oo diintii nebi ciise lagu soo dejiyey ahayd kitaabkii injiil ahaa bidcaa badashay waxa isagoo dhan madax iyo minje u rogay waa bidcagu ah bidcadu marka sharaa'icday bedeli diinta nebi maxamedna sal aley wasalam inay soo gaadho ilaa aakhiri zamaan inay jirto waxa keenaya waa bidcada laga waardaynayo waa markuu wadaad waxoogaa intuu waxoogaa isyara xilqaamo wax la yara qumanaadaan uu is yidhaa tani waa fiicantahay bal ku dar oo waxoogaa uu ku soo daro yaa rag baa oo meesha taagan oo markaba qayliya war waxaasi wax jira maaha meeshii bay ku dhimani ha soo marka bidcadu sharaa'icday badashaa midda labaad siduu leeyahy alimaam ashaatibi wuxuu leeyahay almubtadicu mucaalidun lisharci buu leeyahy ruuxa bidca la yimid shareecadii buuba cinaadaya oo ka hor imaanaya maxaa yeele haddii alla yidhi waan dhammaystiray adna aad leedahay maya waxbaan ku daray waxbaa weli dhiman soo ilaahay kama hor imaanaysa ah, shareecadii baad si tooso ah adigu ama afka ka dheh ama dhaqankaagaaba laga fahmiba waxaa kaleetoo sadexeeya oo bidcadu yani waxa weye loola dagaalamaya bidcadu dembiyada la galo kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay bal sida uu imaam ibnuqayim caleyh raxmatullahi tilmaamay nusuustuna tilmaamayso dembiyada waaweyn bacda shirki dembiga weyn waa bidco waa miduu leeyahy ibliis dembi la galo shirkiguu ugu jecel yahay waxaa ku xiga bidcadaa ku xigta sababtu maxay tahay lianna bidcadu ruuxu markuu galo ruux diin ku dhaqmayo ilaahay u dhowaanayo isla quman buu noqonaya ruuxa zinada gala ama dadka xaqdarro ku dilay ama waxadaya tuugga ama khamrada cabaya ee muslimka soo isma oga inuu khaldan yahay inuu khaldan yahay waa isogyahay sidaas daraaddeed qalbigiisu iimaan baa ku jiro inuu mar uun toobad keeno waa dhici karta laakiin mubtadicu waa isla qumaya sidaasuuba ilaahay ugu dhowaanayoo janno ku raba cadaab inuu kaga badbaadayana rumaysan yahay afaman zuyina lahu suu'u camalihi buu marka gelaya waa meesha meeshuu ku imaanaya xadiidka nabiga sal ley wasalam ee uu rasuulku yuri sl ley waslam allaha xtajara tawbata cala kulli saaxibi bidca ilaahay towbadda wuxuu ka xidhay nin kastoo bidco wata maxaa laga wadaa bimacnaa inuu soo noqdo uma badna maxaa yeele waaba isla qumayoo sidaasoobaa diinka dhigtay saas daraaddeed bidcadu waa dunuubta la galo kuwa ugu khatarsan bay ka mid tahay saas daraaddeed bay a'immadu marka xoogga u saarayaano kutubtooda kitaab aan bidca iyo kadigiddeeda lagu sheegayn ma jiro asalka markay ta'siiliyaan bidcaday ka digayaan marka halkaasuu ku imaanaya hadalka imaamu axmed caleyh raxmatullah ee uu leeyahay mxuu ahaaye ee uu leeyahay wa tarku lbidac baa ka mida usuusha ahlusunna waljamaca wa kullu bidcatin fa hiya insha allahu taala halkaas ayaynu berri wixii ka bilaaba darsigeenna dul istaagi doonnaa wa kullu bidcatin fa hiya oo bidaca inayna qaybsamin oo ayna mid wanaagsan iyo mid xun u qaybsanin bidcadoo dhan ay baadi wada tahay hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm